lagu kalsoon yahay طabعا sababta waxa weeyaan ma jirto madbacad ama kitaabka inta hal mar la taxqiijiyo hal mar la muqaabaleeyo inta طبcina mراaqبة lagu sameeyo hal mar haduu soo baxa آلاaف النسخ hadii laga طبciyo hiy hiy bcayniha wax isbedelaa ma laha laakin meeshaas waxa weyaan لkuli طاaلب cindahu نسخة waxaa laga rabaa نسخadaas an yatawafara fiiha ma yatwafar لنسخ almuxaqaqa cilmiya marka wax saalan ma aha wax intaa loo leeyahay waxa weyaan kitaabkii hadii khalad u dhaco وhada الخطأ yntashir calى الطuلaab ثuma ynqل canhu man bacdah nin kastaba khalad uu kusii daro kitaabki wuxuu soo baxaa fi نihaayaة الmaطاaf inuusan kitaabkiiba asalka sheeka laga wariy usan ahayn marka xatىa yakuna الkitaab calى الmustawى oo sheika looga soo wariyay shuruudan baa loo xeray markaas waxau le ida kaana aslu shaykhi sheika asalkiisa waxaa weyaan kitaabkii axaadiiti riwaayadi sheeka oo warina ay ku qorneed aslu sheykha la yihahdo cinda alqira'ati calayhi sheika markii lagu dal akrinaya kitaabkii biyadi gayrihi cid kale hadday hayso yani sheikhi intuu fariisanayaa kitaabkiisii oo la rabay kutubta kale in laga saxana nin kala ahaayo sheika marka wuu dhegeysanaya bimacnaa ana alkitaaba laysa biyadihi walaysa huwa sheikh aladi yaqra inama sheikh nin ardaygiisa oo nin uu ku kalsoon yahayna wuxuu u dhaafay an yutaabica ninka kalena an yaqra'a wa washeekh yasmacu min aljamiic sidaasaa loo jeeda marka idaa kaana aslu shayki cinda alqira'ati caleyhi biyadi gayrihi niman asiga aheynaa kitaabkii haay sheekh asaas kale kitaabkii laakiin cid kale u dhiibo wuxuu ri dadkaan akrinayo siday u akrinay kitaabkiigii isu bandhig biyadi gayrihi wahwa gayrkina mawhuuqun bihi mid lagu kalsoon yahay diintiisa iyo macrifadiisa muraacin nin haddana ilaalinayo mutaabacinayo limaa yuqra-u wixii la akrinayo muraacintaas waxay raacsan tahay sifa u tahay biyadi gayrihi muraacin gayrkaasay raacsan tahay jumladan kale waxaa lagu magacaabaa muctariba إذا kaana أصل shayk cinda alqira'ati caleyh biyadi gayrihi muraacin gayrkaas uu yahay mid ilaalina limaa yuqra-u waxaa la rabaa ninka tilmiidka ou sheekha kitaabka u dhiibay ninka wax akrinaya inuu si fiican u dhegeysto isku fiiriyo waxuu akrinaya waxa kitaabka ku qora haddana ahli lidalika waa sifo labaad wa ninka oo gayrka ah inuu ahal lilmutaabaca inuu yahay oo nin wax muqaabalayn kara inuu yahay marka kitaabkii nin ahaayo nin kalena wuu akrinayaa sheika xaalkiisa muxuu noqon karaa marka laba xaal u noqon karaa fain kaana shayku marka haddii uu yahay yaxfadu kii xifdinaa oo xifdisan maa yuqra-u calayh sheika waxa la akrinaya waa xifdisanyahay kitaabkiisa nim ahaayo arday kalena waa akrinaa wa sheik xaafid limarwiyaati waa nuqtada saddexaad waa midaas yaxfadu maa yuqra-u calayh fahuwa kamaa low kaana asluhu biyadi nafsihi hadduu sheeka wixii xifdisan yahay waxay lamid tahay asoo kitaabkiisa haysto dadka ka mutaabaceyna liana alxifda bixaddi daatihi kitaab kala wa ayb wa bal awlaa asaaba ka wanaagsan waa litacaadudi dihnay shaksin laba shaksi caqligooda yaa iskaalmaynaya caleyhi calaa maa yuqra lannahu ardaygii kitaabka loo dhiibayna waa ninka wax akrinayo mutaabacaynay shiikii xifdisanayna waa mutaabacaynay marka laba mutaabacay noqotay labadaas mutaabaca way ka fiican in la yidhaha sheika asalkii ha haysto tilmiidka kale meesha haka bax hadii la yidhaha waxaa ka fiican an yakuna aslu kitaabi biyadi tilmiidihi wa an yakuuna shayku xaafidan labadan laba nushay noqonayaan kilaahumaa yutaabicaani qaari'a sidaasaa loo jeeda marka wax fiican weeyaan fain kaana shayku hadii uu yahay laa yaxfadu inuusan xifdisanayn maa yuqra'u calayhi markaa kitaabkiisi nin kala ahaayo sheikna marwiyaadkiisa ma xifsano fahada mima اkhtalafuu fiih waay isku khilaafeen fara'aa bacdu aimati اlusuuli waxay u arkeen ana hada samaacun inuu yahay gayru صaxiix simaacun ay dad badan leeyihiin masderkan samaac waa bifatxi weeyaan ayb dhahaab oo kale laakin waxa weeyaan bacdu aimati اlusul wahum baciiduun kula اlbucdi can muxiiط riwaaya yani qowlkooda waxaa ka ictibaarsan dadka muxadisiinta ah walidalika qowl daciif ah xataa qole ay yidhahdeen laa yu'tadu bihi aslan maxaa yeele wlmukhtaaru ana dalika midkaas صaxiixun weeyaan wa bihi camalu mucdam shuyuuki wa ahli xadiid shuyuukda badigood iyo ahlulxadiid hadduusa sheeka xifdisanayn waxaa kaga kaga filan tilmiidkiisaas liannahu xataa sheeka hadduusan joogin wa curida hadihi nuska calaa akli shaykh biduuni wujuudihi fasamaacu saxiix kitaabka halaysku saxa hadii la yihahdo alcardu lkitaabi calaa asli shaykh yuktafaa low lam yakun xata sheikh mawjuud ayb waida kaana alaslu biyadi lqaari hadduu yahay nin qaari yadiis wa huwa mawthuuqun bihi diinan wa macrifatan biyadi lqaari waa maxay waxa weeyaan kitaabkii asalka sheekhay ahayd ou lahaa waxaa ahaaye ninkii tilmiidka ahaa oo akrinay nin kale ma ahaya alqaari nafsu huwa alqaari wa nusfatu shaykh biyadihi ithnayni maca bacd ayb wa huwa qaariana mawhuuq bihi diina wamacrifatan fakadalika alxukmu fiihi xukumkana waa sidaas oo ansax u ah wa awlaa bitaصxiixi midaan in la saxiix yeelaaba ka fiican inuu tilmiid kala gacanta haayo ninka akrinaya naftigiisa oo haddana mawhuuq ah waxa weeyaan waa yaaba ka owleysan hadii nin kaloo qaari uu haayo washayku laa yaxfadu khilaafkii ku jira xataa tan maba imaan kara buu leeyay وأma إda kana aslhu asl shayki byadi man shaksi gacantiisa hadduu ku jiro laa yuuhaqu bimsaakihi inuu wuxuu haayo aan lagu kalsooneyn walaa yu'manu ihmaaluhu inuu ihmaaliyana aan aamin laga ahayn limaa yuqra- wixii la akrinayo fasawaaءn waxaa eg markaas kaana byadi اlqaari'i ha ahaado aw byadi gayrihi fi anahu midkan waxaa ku eg samaacun inuu yahay gayru muctadin bihi inaan la tirinaynin waa goorma ida kaana shaykhu haddii uu yahay gayra xaafidin midaan xifdisanan lilmaqru'i caleyh nuqtadan waxaa weyaan ninka kitaabka ahaa nin mutasaahil ah u mar xadiidkan u boodaa kan kale u boodaa mid kaliskiisau ka tegayaa marka nin muhmil awa ah ama waxa weyaan laa yuusaqu aslan mutaabacadii wixii ma yaqaan ama diinuba lahayn marka sheykhaa loo fiirinay in kaana shaykhu xaafidan limarwiyaatihi laa yuahir ninkan oo غayru mawhuq waxba kama dhibaayo lannahu hadii xataa min gayri aslihi laga akriyo wa curida calى sheik bima yaxfadhu saxa samaac kitaab baan soo qaatay oon aniga gacanteydi ku qoray wa hiya marwiyaatu hada sheik sheekan asigaa marka wixi uu xifdisan yahay waxaan rabaa nuskadaa inaan sax tasxiixayga ma aha calaa muqaabili kitaab aakhar ma aha inamaa usaxixu calaa ma fi daakirati shaykh maadaama huwa xaafid waa nin oo sheykh ah oo lagu dul akrinayo suurat lbaqara oo kale annahu yusaxix wayaruddu cala alkhata marka hadduu sheekhi xaafid yahay maa fi ay mushkila ijmaalkaas waxba ka dhibi maayo laakina sheekh geyra xaafid waladi biyadi kitaabi shaykh اlasli waa nin lagu kalsoon yahay ma aha hadihi almuqaabala gayru muctad biha caqlan wa sharcan liannahu ninkaan hadduu xadiidkii wax ku daro ama u ka gooyo la shaykhu xaafid wala talmiid mutayaqid mutaabic marka see lagu heli karaa wax saxe ictibaar ma laha athaani midda labaad idaa quria idaa qara'a alqaari'u cala shaykhi nin baa sheekh wax ku dul akriyo qaa'ilan asoo dhahay akbaraka fulanun aw aw qulta akbaranaa fulan aw naxwa dalika sheika markii wax lagu dul akrinayo waxaa laleeyahay akbaraka sheikiisa maala maaliga wa lagu dul akrinayo waxaa laleeyahay akbaraka naafic marka fi anoo tilmiid ah yaan maalig waxaan usheegay xadiidkan sidaan raba inaan kaaga wariyo waxaa kuu kabray naafic can ibni cumar can nabiy sal lla alay wasalam maalig waa aamusanya marka marka akbaraka markuu leeyahay waxa weeyaan an an الtilmid ystaqri min shaykihi an اlamra haakada ana hada الxadيث aladi bayna bayna yadayna aw bayna aydina inama huwa mima akbaraka bihi naafic faaqul akbaraka fulan wausami shayka shayki wa shayki amaami marka asigana waa aamusan yahay washayku saakitun musgin ilayh faahimun lidalika غayru mukinin lahu fahada kafin fi dalika ir marka asheikh sakitu musqin musqin waxaanu leenahay lannahu ism manquus waay musqiyun u asalki ahaa saakitun musqin faahimun lidalika waxa lagu dul akrinayo fahamsan yahay waana dhagaysana wax kale kuma mashquulsano غayru mukinin lahu ma dhihin ma akbaranii fulan markaan ihi akbaraka naafic ya malik ma dhihin la lam yubirnii naafic ma dhihin ma inkirin saas hadday tahay fahada kafin fi dalik mujarad ana sheikh yastamicu ilaya wahuwa yafham lima aqra'u calayhi wa saakitun walam yunkir calaya fahada iqraar min asheikh calaa ma qara'tuhu calayh waishtarada bacdu daahiriya waxay shardiyeen iyo wagayruhum iqraara shaykhi nudqan sheikhi inuu ku dhawaaqo markuu akbarakum bihada alxadiidi naafic nacam inuu yidhaahdo iqraar ah. amaa inuu xadiidkii markuu dhamaado nacam haakada akbaranii kamaa qara'ta calay marka nuudki dheeraad a ah weeyaan wa bihi qaطca shayku abu isxaaq ashiraazi wa abulfatxi saliim araazi wa abu nasrin ibn sabaaq min alfuqahaa ashaaficiyiin qaala abu nasrin laysa lahu malaha an yaquula inuu yihahdo u sheeka ku akriyay sheekana nudki usan u iqraarinin malaha inuu yihaha xadathanii waakbaranii anta qara'ta cala sheikh wa sheikh saakit walam yuqirak ma dhihi nacam iyo balaa iyo midna ma dhihi marka ninkan ugu dambeeyey wuxuu le abu nasrin ma ina tira xadathanii ashayku can fulan fulan ma dhihi karays walahu an yacmala inuu ku camal falo laakin waa leeyahay bima quriya ala sheikh aleyh cala sheikh lagu akriyey inuu ku camal falo oo xadiidkaas sheika saakidka u ah waidaa araada riwaayatahu xadiidka inuu wariyo hadduu doono canhu can shaykh qaala wuxuu iha qara'tu calayh aw quri'a calayh wahuwa yasmacu wahuwa yasmacu xaaladii ay aad wax ku warisay wa ma dhin asigku maadaama uusan ku iqraarinin maxay tusinaysaa wahuwa yasmacu hal hada asamaac bimathaabati aliqraar binudqi am duunahu mas'alo adiga ula jeeda laakin waaqaca sheeg buu ku leeyahy markaasuu musanifku wuxuu ri way wa fii xikaayati bacdi lmusanifiina saas maa ku xigta mase waa soo booday wa fii xikaayati bacdi lmusanifiina musanifiinta qaarkood markay soo naqliyeen lilkhilaafi fi dalika ana bacda daahiriyati daahiriya bacdigeed sharada inuu shardiyay iqraara shaykhi sheykhi inuu qiro cinda tamaami samaaci samaaca markuu dhamaado majliska bian yaquula alqaariu inuu yiraahdo weeyaan lisheykhi u yiraahdo wahwa kamaa qara'tuhu calayka markuu dhameeyo qiraacadii boqol xadiidu ku akriyay sheekana waa dhagaysnay markaasuu wuxuu leeyahay de daahiri u yahay wahwa kamaa qara'tuhu calayka sidan wax kugu akriyo miya fa yaquulu sheekh nacam ficlan taas way wanaagsan tahay laakin hal yalzam mase waa wanaagsan tahay maa duunaha yasixu sida sawaabka maa duunaha yasix wاsaxiixu ana dalika gayru laazimi wa ana sukuuta shaykhi shayka inuu aamusaa cala lwajhi lmadkuur ou ku aamuso naazilun waa mid degayo manzilati tasriixihi asoo caday mansiladiisaa la dejinaya bitasdiiq qaari qaari inuu u rumeeyo asoo caday oo kale wa iktifaaan iyadoo lagu kaaftoomayo bilqaraa-in اdaahirati wa hada madhabu aljamaahiiri min almuxadisiina wاlfuqahaa wayri wagayrihi oo sheeka ilan sheeka meshi musawir mu u fadhiya kwnii aqra'u calayh biaxaadiidi rasuuli illahi wahuwa yaclamu ana alqasda min alqira'ati calayhi huwa alcamalu bihadihi marwiyaat inuu iska aamuso wahuwa gayru raadin kayfa yucqal mudlis muu noqonaya baciid jiddan waa marka waxa weyaan in lagu dhawaaqa shardi ma aha laakin inuu inuu soo jeeda laakin hadduu hurdaayo sida noo imaa doonto ama nin kale uu iskala sheekeysanayo ama wax uu qoranayo taas muctabar ma ah liannahu maa yadri maada qara'ta caleyh lakin kownuu saakit wamusmin ilayhi wafaahimu lima taqra' walaa yaruddu calayka hada daliil ala cala rida bima qara'ta caleyh intaas weeyaan athalithu fima narwihi can ilxaakimi abi cabdillaahi raximah llahu tacaala xaakim waxaan ka warinay buuri inuu yii qaala inuu yihi aladii akhtaaruhu fi riwaayati markii wax layska warinaa waxaan dooranaya wa ahidtu calayhi akhara mashaayikhi mashaaikhdayda badigeedana aan ku ogaaday iyo wa aimati casri casriga aimada aan oo casriga aan jooga aimadiisa an yaquula inuu yihaha masalo cusub waay fi ladii kii xadiidkii yaakhuduhu ou qaadanayo min almuxadidi lafdan ninka muxadidka lafdigiisa xadiidkau ka maqlo walaysa macahu axadun cid kale ayna la jirin xadathanii fulan ou leeyahy sheikh baa xadiidkuu akriyay xadiidkii markuu akrinayna keligaabaa meeshii fadhisa marka walqaari huwa sheikh walast walasta anta marka maxaad leedahay xadaثnii شhayki fulan kada wakada xadaثanii mfrada iska cabiray لأnnahu laysa macaka أحad haddii lagula jirana si noo imaan doonta xadaثanaa yaa la dhihi doonaa marka waa goorma anaka ana alqaariya huwa shayk liannaka samicta min lafdihi xadathanii waa dhihi kartaa samictuna waaba tii asalka u ahayd sidaas oo kale wamaa yaakuduhu wuxuu qaadanayo min almuxadiثi muxadidkaa sheekaa lagala jeeda wamaa yaakuduhu tilmiid min almuxadii sheeka uu ka qaadanayo lafdan uu ka maqlay wa macahu gayruhu dad karaana la fadhiyo wuxuu leeya xadahanaa fulan waa masalo basiita jiddan dadaa kula joogo marka sheeka xadiidka akriyay xadiidkaas marka hadhow adiga dadka kale u warinaysid xadahanaa malik aada leedahay lam yakusaka taxdiid bika anta wainamaa xadaakum jamiica marka lafdiga jamca ka cabirayso wamaa quri'a calى lmuxadii binafsihi wamaa qaraa dheh wamaa qara'a calى lmuxadii muxadidka wuxuu ku dul akriyay binafsihi wuxuu leeyahay akbaranii fulan wamaa quri'a calى lmuxadii wahuwa xaadiruna akbaranaa fulan waa masalo oo sii waadixsan wa haddaad sheek adiga wax ku akrisid waxaad leedahay akhbaranii adigu kuula qasdi khabraki haddii laakiin nin kale uu ku akriyo adigana aada jaaris ahayd marka waxaad leedahay eh, akbaranii eh, ashayku wa ana xaadirun macnaha kuntu asmacu min jumlati man kaana yasmac waqad ruwiinaa naxwu maa dukira waxaas wixii oo xaakim aan kasoo waranay wax lamid eh waxaa laga wariyey can cabdillaahi bni wahbin saaxibi malikin radi allahu canhuma wahuwa xasanu laaiq wahuwa xasanu raaiq raaiq macnaha jamiil ayib waa wanaagsan tahay macnaha waxa weeyaan siday xaalada tahay khabar haddaad mufrad tahay iyo haddii fiiri waxaa weyaan xadathanii markaad tirahdid way ka qiimo badan tahay binisbati laka xadahanaa inaad tirahdid inuu sheeka kitaab akriyo waxaa laga yaaba kitaabkan markuu akrinayo anahu yastahdifu arbaca min aljaalisiin dadka kale macno agtiisa kama lah marka xadaana haddaa tiri hal anta min aljumlati almacniyiina bihi am anta gayruhum wa yaxtamilu laakin xadaanii markaa tirahdo inuu sheeka adiga kaligaa uu kula jeedo nooc min alcinaaya wa iqbaali sheikh calaa hada tilmiid waxdahu macno kaley leedahay sidaas marka waa inaad ku ogaan macne midda kalena xadahanaa meelay ku fiican tahay oo markii xadahanaa aad ka cabirtid ana hada alxadiid manquul can sheikh jamaacatan wa in waa in la helaa majmuuco kale tarwi macaka hada alxadiid can sheikh min xayu mutaabacaat way ku fiican tahay marka likuli maqaamin lahu maqaam ayb fain shaka fi shayin cindahu anahu min qabiili xadahanaa aw akbaranaa aw min qabiili xadaanii waakbaranii litaradudihi fi anahu kana cinda taxamuli wasamaaci waxdahu maca gayrihi fayaxtamilu an naqula liyaqul xadaanii marka xadiidkaas sheeka kasoo qaaday bacda ayaam sanawaad waxaad shaki kaa galay maalinkaad sheeka xadiidkan ka warinaysay hal kunta waxdaka fataqul xadaanii am kaana macaka gayruka fataqul xadaanaa shakiyaa kaa galay marka see loola dhaqmaa haddii shakigaas yimaado tan weyaan marka fa in shaka hadduu shakiyo tilmiidkii fi shayin cindahu asiga agtiisa fi shayin min alaxaadiid cindahu anahu min qabiili xadahanaa o akbarnaa wixii la dhihi jiray xadahanaa akbaranaa miyay kamid tahay aw min qabiili xadathanii wa akbaranii oo mufrad baad ahayd mase waa lagula jiray wa waa litaradudihi tilmiidka wuxuu ku taraduday fi annahu tilmiidkii kaana inuu ahay cinda taxamuli wasamaaci xadiidkii markuu soo qaaday uu sheika ka maqlay waxdahu inuu ahay aw maca gayrihi in lala jiray uu ku taraduday fayaxtamilu marka waxaa suuragal in u jawaabno an naquula inaan u nidhaahdo liyaqul xadaanii o akbaranii maxaa yeelay lianna cadama gayrihi huwa alasl sida ugu yaraa laga soo qaadaya laba ixtimaala imaan karto in lagula jiray in kale laakin yaa asal ah adiga maadaama aada ishubtid inaad sheeka waxaad ka qaadatay asalkaasaa lagu dhisaa oo waxaa weeyaan alaslu cadamu an yakuuna macaka gayruka walakin dakara caliy bna cabdillahi almadini alimaam wa shaykh lbukhaari can shaykhi yaxya bni saciid alqaطaan alimaam fi ma idaa shaka hadduu shakiyo ana shaykha shaykhi qaala inuu yihi xadathanii fulan aw qaala xadahanaa fulanu anahu yaqulu xadahanaa mas'alo ka duwan waa tii hore waxa weeyaan adaa iska shakisay sheeka markaad wax ka maqlinaysa ma lagula jiray masamaya tanna waxa weyaan ama ha lagula jiro ama kaliga ha ahaadee sheeka markuu xadiidka ku warinayo can shaykii ou ka warinayo sheeki xadathanii mau yiri mase xadathana bisarfi nabari can ilaakidiina canhu jamaaca ha ahaad ama mufrad ha ahaado waadixu lila marka wuxuu yiri yaxya ibnu saciid alqataan anahu yaqulu xadathana ou leeyahay buri fiiri leesh وhذا يqتضي فيma إdا شhka في سماع نفسه في مثل ذلika xadaثnaa waxaa loo اsتعmaalay لأnhu xadaثnaa labadi waa suuragal لأnhu يجuز an ysتkdima الفrd ضربna أklna samعna adoo kaligaa ula jeedi oo luqa ahaan baciidkuma ah haday xataa jamaaca uusan sheikhi ka warinin aqala taqdiir inuu xadahanaa bilafdi mufrad idoo ah inuu jamac oo damiir mucadim nafsahu inu isticmaalo ceeb ma ah marka labadiiba xadahanaa baa laleeyahay hadii shakiga uu sheikha ku yimaado bu waxaa lamida buu leeyay wahada yaqtadii fi ma idaa shaka tilmiidki hadduu shakiyo fi samaaci nafsihi in naftiisa uu maqlay fi mili dalika أن yaqula xadathana tilmiidkii aa ku shakiyey wuxuu ku shakinayaa waxa weeyaan inuu sheeka lafdigiisa ka maqlay iyo in kale ku shakiyey wa hada yaqtadii fi ma ida shaka fi samaaci nafsihi fi mili dalika sheika markuu uu ka maqlay xadahanaa muu isticmaalay mase xadathani haddii masaladii hore labadii masalounbaa un baa labadooda udhaxaysa ayib wuxuu leeyahay hadduu sheika waxa ugu warinaya ku shakiyo inuu xadathanaa inuu yiri inuu xadathani yiri fii nafsihi u ku shakiyey an yaquula inuu yidhah loo jawaabaya xadathanaa wa huwa cindii yatajihu waxaa ku sawaabku noqonaya بأna xadaثnii akmalu akmalu akmalu martabata xadaثanii a ka kaamilsan وxadaثanaana anqasu martabata yiri xadaثanii mubtadaw بأna xadaثanii akmalu martabata وxadaثanaana anqasu mubtadi khabr mid kasta falyuktasar ha lagu gaabsado إida shaka calى الnaaqisi hadduu ku shakiyo لأna cadم الزاa'di huwa الأصل وhada لطيف yani kayf xadaثanii akmalu martabata waa ti haddaan idin sheegay لأna xadaثanii waxay keenaysaa أna الشhaykha qad qad taqasadaka anta duna غayrika nin oo ou cinaayo lasi laakin xadaثanaa hadii u yihahdo waxaa dhici karto oo majmuuco kale ay joogtay anta lasta miman yuqsad inama kana qasd الshaykh bacda التalaamid الآkr marka min hadihi الnaaxiya xadaثanii akmal لannahu waxa weya nin uu sheika intu u fariisto liwaxdii u xadiid inuu weri uqasda nin martabadiisa ay dheer tahay nina tabac ahaana loo qaadanaya low طalba huwa min الshaykh an yجlisa lahu ma kana yجlis marka sidaasa ay keenaysa waxaa keeni karta waxaa weya sheika nin tilmiid a oo ogyahay anahu kahiir الwahmi wاlkhaطأ inuu xadiidku makaali yeelayo wuxuu ka cabsana hadhowti dambo inuu axaadiidu ku gafo ceebtii asiga u ximbaarsanayna loo malay ana waraaha shaykh oo tilmiidka uu sabab u noqdo aطacn fi shaykihi walidalika axyaan khilaafaat badanaa dhacay aan la kala ogeyn hal ilkhilaafu masdarhu min atalaamiid am min الshaykh haddii talaamiidta ay tahay oo la kala ogaan waayo ana tilmiid huwa aladi jara aطacna ilى الshaykh waa mushkila walidalika dad badan kaanuu yaxtaatuun walaa yacطuuna axaadiid ila liman yahiquuna fi dabطihi ثuma wajadtu اxaafida أحmed الbayhaqiya raximah الlahu taعaalى qad اkhtaara inuu doortay baan helay buri bayhaqi bacda xikaayatihi qowl الqaطaan maa qadamtu waxaan aniga aan soo sheegay iyuu iga doortay buuri bimacnaa waxa weeyaan uma wajadtu waa twfiiq man axyaana anta tuqarir shay walaa taduna anaka subikta ilayh bacda mudda waxaad arkay qowlkii adiga ijtihaadkaadi ku gaartay ana imaam min ala'imati waafaqaka fi dalik taas waa tawfiiq min alla alxamdu lilah inaad tiraahdidu marka uma wajadtu waxa weeyaan ana bna salaax wajada maa qararahu wajada bacda ma qarara ma qararahu min alqowl ana albayhaqiya waafaqahu saas weyaan uma ina hada tafdiila min aslihi mustaxabun xadathanii mu isticmaala wuxuu ku shakiyey ama xadahanaa yani bayna alwaajib wa cadamihi ma aha oo haddaad ku shakisay labadii mid kasta waa isticmaali kartaa laakin ayumaa awlaa a laga hadlaya walaysa biwaajibin xakaahu lkhaibu alxaafidu can ahlilcilmi kaafata oo ninka hadduu ku shakiyay in lala joogay markuu xadiidka warinay iyo in kale xadahanaa waa ka cabiri kara xadathaniina waa ka cabiri kara labada wax dhib malaha liannahu lafdi xadahanaa jamacaasi laa tamnac ninkaas oo loo sheekeyna walo waaxidba ha ahaado ayib marka wuxuu ri xakaahu الkhaطيb الxaafid can ahli الcilmi kaafatan fajaaئizu ida samica waxdahu waxaa u banaan an yaquula inuu yihahdo xadahanaa iyo wa naxwahu an yaquula naxwahu ay kamid tahay wa lijawaazi dalika xadahanaa lafdigaas oo lafd اljamci in la isticmaalo waa banaan tahay lilwaaxidi qof keligiis fi kalaam اlcarab waatia la dhihi jiray markii damaairta laga hadlayo darabtu darabna naadaas ima ana alinsan ikbaar can iljamaca macahu aw an yakuna mucadima linafsi yaqul darabna facalna lidalika damair اlcadama ilaahay subxaanahu watacaala yaa xaq ule inuu isticmaalo laakin bani aadamka inuu istawaadiciya raba lannu makhluuq daciifa lakin maca dalika lugatan waa jais walidalika dadka hadda boqortooda iyo ru'aasada naxnu amarna bima huwa aakin waa isaga keligiisuwa wuxuu nooca ma tafkiimu iska amarnaa naxnu lmelik fulan bima huwa aatin waxa weyaan laakiin lafdigaa waxaa fiican inaad addoonnimadaada ku hartid ood isweydiin ood ilaahay u dhaaftid waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa shuf damaairtaas ilaahay baa iskale waidaa aradna an nuhlik wajaa-izun waxaa banaan idaa samica fi jamaacatin an yaqula xadathani dadaa wax kula maqlay ina dadkii kale iska ilqaysid od adig kaligaa iska cabirtidna waa leedahay liana almuxaditha ninka muxadidka xadathahu shaksigan waa u sheegay u ukhabray waxadatha gayrahu waxaa la yihahda taqsimu ljamacati aljamcu muqaabil aljamca taktadi alqismatu axaada haddaad tirahdid akalnaa alkhubza casharata min alkhubzi haddaad tirahdo bimacnaa ana kula waaxidi minkum akada waaxidata marka haddaad tirahdo haduu sheika majmuuca u sheekey waxay ka dhigan tahay anahu xadatha kula waaxidi alaa calaa xida الرابع mda afraad ruwina an abi cabdاللahi aحmed bn aحmed bni حmbli radي الlahu canhu anahu qaala inuu yihi itaبc lفظ الshayk fي qwlي xadaثnaa وxadaثnii وsamictu أخbarnaa walaa tacduuhu hana ka gudbin ayb wuxuu ku leeyahay haddii adiga sheeka markaad wax ka maqashid sheeka waad ka cabiri kartaa xadathanii i samictu laakin sheeka lafdiguu isticmaalay an sheekii u ka isticmaalay waxba haka bedel adiga masalan maalik baa ayaa xadiidku wariyey xadathanii i samictu waad uga cabiri kartaa laakin maalik hadduu yihahdo xadathanii naafic laa taqul qaala samictu naafica habedelin sheeka tiisa u dhaaf qultu wuxuu ri ibnu صلاح laysa laka malihid ayuha tilmiid fi ma tajidhu waxaad helaysid fi lkutub اlmualafa kutubta laga alifay oo kutubta la alifoo kaa horeysa oo min riwaayaati man shaksi riwaayaatkiisa kamid taqadamaka kaa hormalay malihid an tubdila inaad badashid fii nafsi lkitaabi kitaabkii naftigiisa maa qiila fiihi wixii layihi akbaranaa wixii layihi bxadahanaa inaad ku badashid ma heli karti yani saxiixu bukaari bukhaariya wuxuu ri xadahanaa caliy bn lmadini o yiri adiga ma dhigi karaysaa qaala bukaari samictu caliy bn lmadini o akbarani habadali lannu mas'alada markay ay tahay qabla tadwiin waa gooni lakin wax kitaab ku qoran siday u qoran tahay haka bedeli oo ha dhihin xadathanii akbartu fi madhab الbخaarي waa isku mid liya الxaq an ugayira ha dhihin لأن أmاanada waxa wy walow jaaza ذalika عinda الbخاarي lakin abqi اللفظ اladي اsتkdamhu saasa an tbdila في nfس الkitaabi ma qiila في أخbarna bxadaثna iyo wanaxwu dalika wain kaana haba ahaato fii iqaamati axadihimaa midkood in la joojiyo muqaama alaakari khilaafun ba haku haba ku jiro iyo wa tafsiilun ba ha ku jiro tafsiilkoo sabaqa hormaray yani haba laysku khilaafsanaado akhbaranaa xadatanaa ma lagu bedeli karaa oo dad haba baneeyaano khilaafka soo hormaray laakiin adiga malihid inaad isku bedeshid maxaa yeele lixtimaali an yakuuna inuu yahaa dhici karo man qaala dalika ninka sidaa yiri xadahanaa ka cabiray minman inuu kamid yahay laa yara taswiyata baynahumaa in labadooda la sima inay banaanta inuusan u arkin oo maalan qolaa waxay qabtaa akhbaranaa iyo xadahanaa ma sino ninkii labadaas inay sineen aaminsanaay hadduu akhbaranaa isticmaalo adiga xadaanaa uguma bedeli karti liannaka waxa weeyaan waxaad ku qawaltahu bima lam yaqul wuxuusan isu mid arkin ad luxaaladeeda isgu mid waa calaa madhabihi waa madhab sokayso waa walow wajadta haddaad heshid fii isnaadi fii dalika midkaas gudihiisa isnaadan aad ka heshid isnaadku carafta aada garatay min madhabi rijaalihi ragga wariyey madhabtooda inay kamid tahay ataswiyatu baynahumaa dhexdooda in la sigo fa iqaamatuka adiga joojinteedu axadahumaa midkooda aada joojisay muqaama alaakhari min baabi tajwiizi riwaayati riwaayadoo la baneeya baabkeeda gelay bilmacna tii hore cagsigeeda waa masaladan haddii nin uu xadahanaa isticmaalo akhbaranaa uguma bedeli kartid haddii uu yahay nin aan labadooda inay siman yihiin u arkin kaas maba la bedeli kara buuli laakiin ninaad isnaadkiya ah waxaad ka heshay nin xadathanaa inuu yihi ninkaasna uu kamid yahay dadka u arka xadathanaa akhbarnaa farqa inuu u udhexayni haddaad isku bedeshid marka oo tiraa ninkaan labadii waa isugu mid xadathanaadiisii akhbarana aan ku badela haddaad tirahdid waxay garaysaa jawaazu riwaayat xadiid bilmacna ay gelayn laakin haddii la rabo in riwaayat اxadiid bilafdi in xadaanaa akbarana lagu bedelin bisarfi nadar can madhabi qaa'ilihi taasaa loo jeeda wadalika wain kaana fiihi khilaafun khilaaf ba ha ku jiro macruufun la yaqaano faladii naraahu waxaan aragnaa faladii naraahu alimtinaacu weeyaan faladii naraahu faladidaas mubtadihi weeyaan alimtinaacuna khabarka waa jumlada naraahu silow ayib faladii naraahu alimtinaacu min ijraai milihi asigaas iyo wixii lamid ah in lagu socdo fi ibdaali ma shay in lagu bedelo lagu socdo wadica la dejiyey fi lkutub اlmusanafati iyo wاlmajaamic اlmajmucati calaa maa sanadkuruhu inaana wax laga bedelinaan aragnaa walow ninka isticmaalay ba haw arka labadooda isku mid inay tahay sidaas weyaan laakin waxaa la layihi mumkin an yustadrak laba shay baa kala jirto mathalan ninka mutaahirka ah anta zamankan oo kale nin joogo yaa waxa weye yarwi صaxiix albukhaari biisnaadihi sanadkan laga bilaabo ninkaa mucaasirkaa ilaa bukhaari laga gaaro meelu ku qoran yahay malaha hada yjuuzu tabdiilu xadahanaa biakbaranaa leesh liannahu bimathaabati fi zaman riwaayo laakiin kitaabkii bukhaari markii la gaaro xadahanaa iyo akbaranaa lagama bedelo kale liannahu kitaab qoran waay oo sidaasuu ku qoran yahay baynamaa asaaniidan annaha tuktab laakinaha laysat fi kitaab inamaa silsila khaasa biish bihada linsaan faqat hada yajuuzu tabdiilu fiiha ayib وma ذakrh الخطيب أbو بكر في كفاayته من إجراء ذلika الخلاaf في hذا فمحmول عndنا على ma يسمعه الطالب من لفظ المحdث غyr موضوع في kitاab مؤلف xwl ma dakrhu الkhaطيb wuxuu sheegay abu bakrin ahaa fi kifaayati kitaabkiisa kifaaya la yihahdo min إجrاءi dalika midkaas inuu socodsiiyey alkhilaafi ee khilaafka fi hada oo waxaa hadalka kifaayada uu ku qoray khatiib laga fahmayaa kitaabka haddii uu ku qoran yahay kutubtan qoran oo sunanta ah xadahanaa akbaranaa waa laisku bedeli karaa in kaana dalika min eh, min man min in kaana dalika min alraawi aladi yartaswi baynahuma daahirka saas ilaaq hadalkaas khatiib uu yiri labadan xataa kutubta maktuubada waa la geli karaa famaxmuul cindana anaga waxaan ku ximbaaraynaa calىa maa yasmachu aalib aalibka wuxuu maqlaya min lafdi muxadii muxadidka lafdigiisa oo gayri mawduucin aan la dhigin fi kitaabi mualafin maala bukaari baa adiga wax ku warinay bukaari markuu lafdiguu ku wariyey laysa min kitaabihi inamaa acطaaka axaadiid min xifdihi axaadiidaas aada bukhaari ka warisay wahiya gayru mawjuuda fi kitaabihi yajuuzu laka tasaruf biibdaali xadahanaa biakhbarana laakiin haddii tahay alfaadaas alqiraa'a min kitaabin mawduucin mualafin waxba lagama bedelaayo buu leeyahy laakiin midda khitaab oo khatiibka waxaan gelinaynaa sheekan kutubta le idaa xadahaka can dahri qalbihi min gayri esh min غayri kutubihi waa laga maqlay لannhu صx w bخaarي axaadiiث badan akثar mima fi صaxiiحi bmaraat bcasharaati maraat buu korka xifdi jiray oo laga warinayay taas oo kale waxaa weyaan madhabkii aan soo dhaafno waa la geli karaa ayb alkhaamisatu alkhaamisu midka shanaad waxa weeyaan ikhtalafa ahlulcilmi wuxuu isku khilaafay dadka ahlucilmiga waxay isku khilaafeen fi sixati samaaci man shaksi samaaciisa inuu ansaxayo yansaku wax qorayo waqti alqiraa'a waxa weeyaan sheikh ba axaadiid dadka uu akrinayo min bayni lmutalaqiin lilxadiid tilmiid oo fulaan min albashar kamid aha meesha fadhiya dhagna sheikuu ku dhegeysanaa dhagna waxaawaa kutubu wataa u qortoohay ninkaan samaaciisa oo axaadiistaas muctabar miya ama sameya taasaa laga hadlaya marka wa kana aqwaashi fawarada can imaam ibrahim alxarbi adun anahu saaxibu kitaab algariib wa abi axmed ibn cadiyin alxaafid oo saaxibu kitaab alkamil wاlstaad abi isxaaq alisfirayini alfaqih اlusuli wagayrihim nafyu dalika fawarada nafyu dalika ayay noqonaysa inay diideen nin wax qoranayo waqta samaac walaysa mutafariqan qoraalkiisa muctabar ma aha maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yani mucdam sidaas waay nin laba dheg wax ku maqlaayo sidii la raba wax uma keeni karo taas meeshay male waruwiina can abi bakrin axmed ibni isxaaq asabqi axadi aimati shaaficiina bikhuraasaan annahu su in la weydiiyey can yaktubu fi samaac ninka samaac wax ku qoray faqaala yaquulu wuxuu leeya xadartu walaa yaqulu xadaanaa walaa abarna ninkaas markuu sheeka wa akrinayo wax qoranay markuu rabo sheeka inuu wax ka wariyo xadartu sheika wa huwa yaqra' kayta wakayta u leeyahy liannahu yani aqala taqdiir kaana jismuhu xaadira walow lam yakun qalbuhu mawjuuda fiiri diqada fiiri amaanada lagu baraya liannahu waxaa weya qofka kelima uusan iska jiraynin marka qaarkeed waxaa laga yaabaa inuu an yahwaa biha fi naari jahannam marka wadciga siduu u yahay inaad u sheegtid waay nin baa waxaa la yidhi hadda ka hor in been nin runta lagu yaqaano la marsii waayo waxaa la rabaa axyaanan inay been inuu marka gala in xiilo loo sameeyo xataa yaqaca fi lkadib markaasaa inta loo yeeray baa waxaa la tusiyey qoryo oo dabkiisa uu shidan yahay qoryo shidan oo dab uu shidan yahay dibi oo meesha lagu soo xiray surfiyeeyo aa dabkii la saaray markaasaa cid fulaan intaa u tegtid waxaa tiraa maanta cidi munaasabay qabtaa dibi ha u qalmaa raashinkiia ha u karsanay saas u sheegaa la layiri marka wuxuu rabaa inuu sidaas sheego ninkii waa tegay markuu tegay baa dabkina layska dambi dibigana waa layska iska aquuna marka muxuu leeyahy wixii aada aragtay siday tahay u sheeg marka cidi ciddi utgo utagi wuxuuri ciddaasaa laysoo diri buuri dibina waa xirnay dabna waa shidnay la dami dooniye ma ogi buuri dibkana la dari dooniy ma ogi <laughs> laakin waxaa leyihi dadka u yeer dabna waa shidnay dibina waa xirnay in la day doonana warka ma ahay buuri ciddii hadday soo ororday waaa l maaa laga yiri ninkii been unu sheegaa la filaya dibiyaa ladin qala neefaa la keriy wama ladin yirin maylama dhina laakin waxaa la yihi sidaas una sheegay ah, akfaqu anahum kaanuu yuriiduuna an yuqawiluhu lkadib fama istataacu marka ninka daalibu cilmiga daqiiq inuu ahaada la rabaa sidaas ayb allahuma salli calaa muxamed wacan muusa bni haaruun alxamaal waxaa laga wariy tajwiizu dalika midkaas inuu baneeyey وهذا فيه نوع من التوسع وأنا أبي حاتم الرازي waa ninka kitاaب الجرح iyo تعdيب iskale qاaل وxuu ri كنت ma kتبت عnda cاarم aan wax ku qoray يقرأ وكتبت عند cمر بن مرزوق وهو يقرأ أbو حاaتم imاm waay محمد بن idrيس الرازي imاm wa يؤخذ min wuxuu ri adinka waa diidaysiin nin wax qoraya in samaaca loo qoro ani waxaaba dhacday buu ri inaan samayn jira cinda aimatin caali moxamed ibn fadli waa shuu axad shuyuuk kutub sita wa cindama camr ibn marzuuq asna iqa kale baahili weyaan raggaas waaweyn ay arki jiray buu ri anoo wax qoranay iyana ay wax akrinay wa aqaruni saasay ka dhigan tahay ayib wuxuu leeyahay markaas wa can cabdillaahi bni mubaarak anahu quri'a calayhi wahuwa yansaku shay-an aakhar gayra maa yuqra' cabdillaahi bni mubaarak oo ay dabaqada kasii sarreysay ah kaana yansaku shay-an wahuwa yuqra' walaa farqa waxaan farqi udhaxaynin bayna anaski min asaamici iyo wanaski min almusamici farqi uma dhexee buuri haddaan banirah waa banaan tahay walaa farqa bayna anaski min asaamici adiga wax iska qoranayso oona cilaaqa kulahayn ninka wax akrinayo ama min almusamici sheika waxaas leeyaad yaad ka qoraysaa sheika imla haduusan kuula jeedin oo kitaabka iska akrinayo oo tiraa waan ka qoranaya wax badanaa ku dhaafay laakiin hadda midda ah oo abi iyo wixii lamida ah, waxaa lagu ximbaari karaa dadkaas aima xufaad kibaar bay ahayn qabla maa yatu ila sheik hada yxfaduuna marwiyaatihi jamiica kelia min baab an yajuuza lahum an yarwuu canhu bay ugu imaanayaane waxaa laga yaaba axmed ibni xambal waa abu isxaaq cabdirazaaq markii uu imaana jamiicu axaadiihi hori baa laga yaaba cumar bukhaari anoo kitaabka ku jiro wa ana fi kitaab hadaad maqasha tartiib iyo kitaab waxawaa dugsi hadaad fulanun xafida o fulanun badaa yatlub cilma wahuwa fi lkitaab hadaad maqasha ay anahu ish dugsi ay ka dhigan tahay kataatibna waa lida kitaabna waa lida bukaari wuxuu ri anigo oo dugsiga ku jiro iyaan waxaan xifdiye buu ri kutub cabdillaahi bn mubaarak wafulan wafulan wafulan walam yatalaqa canhum alcilm xata alaan wuxuu rabaa inuu xifdiyo siday tahay kutubti way qoran tahay kadib yadhab bihadi اkutub wayaqra'u calayh xataa yasixa an yarwiya canhum wayusaxixa ayda ma akhta'a fiih marka abuxatim markuu yimaado sheekaa wax ka akrina axaadiisdii hore buu u yaqaana yaxiqu lahu inuu wax kale iska qorto wixiina waa maqlaya una hore u yaqaana waa adiga suurata oo min alqur'aan adigoo u sheeka akrinayo oo adigana aad wax kale fiirinaysid nooca ma waa la aqbali karaa sidaas ayb wuxuu uri wakayru min hada اliطlaaqi atafsiilu laba iطlaaqaan soo marin qole ma banaano qolana waxay yidhahdeen waa banaan tahay waxaa ka fiican u yiri in lakala bixiyo oo fa naqulu aan ihahdo laa yasixu samaacu maqalkii ma ansaxayo ida kaana anasku naskigi hadduu yahay qoraalkii waa naski qoraal wa ah. bxayثu ymtanicu macahu naskigi macigiisa hadduu reebtoomayo fahmu naasiki ninka naasika ah oo wax qoraya inuu fahma hadduu reebayo limaa yuqra' yani waa la kala saara buu kuleeyahay aniga waan u arkaa nooc min atakaluf in la yihaahdo ninka wax qoranayo haddii qoraalkaas uu wax qorayo uu ka reebayo shiiki wixiisa inuu fahmo ma samaaciisa ma ansaxayo hadduu yahay uusan ka reebaynin yaqdir yaktub wamaca dalika yasmac bitamaam maa yuqra ninkaas macnaa tafsiilkaas hal waaqic ma yahay oo ma jiraa nin cindahu udunaani waqalbaani axaduhumaa yakuun maca maa yaktubuhu wathani maca sheikh hada baciid kul lbucd ilaa tafsiirkii aan idin sheegay oo ninka anahu yaxfadu marwiyaati sheikh qabla an yaatiya ilayh min baab inahu riwaayadu ansaxda keli ah min hada ilaaq atafsiiru fanaqulu waxaan leenahay bu uri laa yasixu samaacu ma ansaxayo ida kaana nasku qoraalki haddii uu yahay bxayثu ymtanicu ou reebtoomayo macahu maca naski fahmu naasiki nin wa qora ninka wax qoranayo fahmigiisa lima ou fahma yuqra' la akrinayo xataa yakuna alwaasilu midka soo gaaray intuu ka noqdo ilaa samcihi kaanahu sawtun guflun so sawd oo la dhaga tiray haddii ou yahay waxa weyaan dhawaaqi uma sawd gufli haddaad maqashid waxaa dhawaaq keligiis aan xuruuf lahayn codkii waa maqlay laakin ma hiy alxuruuf alati qiilat laa tadri gufluga kaas walidalika wayasixu samaaci wa ansaxaya ida kaana bxayثu hadii uu yahay laa yamtanicu macahu lfahm wa hada hal yuujad haakada hada jawaab kamثli ma ruwina can اlxaafid اlcaalimi abi اlxasan الdaara qudniy oo saaxib الsunan وصاaحب العلل الواaردة في أحاديث رsuل الlah waa imaam min أئمة العلم أنhu xadra في xadاثaته wuxuu yimid asoo yar xadاثaته بمعنى في xaal صغr wuxuu yimid mجلس إسmاعيل الصفاr faجلسa wuu fariistay ynsk asoo qoraya جuزءا kaana macahu جuز kalo wataa ou bilaabo an ynqل nin kalo kasoo cadaystay malh وإسmاعيل shiikiisana yumli asoo meerinay faqaala lahu bacdu alxaadiriina waxay u yihaahdeen laa yasixu samaacuka wa anta tansa sheekaan inaad wax ka maqasho samaac malihid maadaama adig wax qorays marka waa lagu celceliyaa l faqaala waxau ri fahmii lilibnaai khilaafu fahmika si adiga ibnaa u fahmaysa aniga waa ka duwanya saan u fahmay uma qaala wuxuu ri taxfadu kam amla daara qudni dhahay ninkii lahay adiga samaacada ma ansaxay ninkii ku yiro yiri adiga sheekha intuu hadda majliska laga bilaabo maanta in mise ju in mise xadiiu meeri ma taqaanaa bu uma qaala daara qudni wuxuu ri kam taxfadu ma xifdisantahay kam amla shayku min xadiidin ila alaan inta la hadeertaa laga soo gaaro wuxuu sheekh meeri ma taqaana faqaala wuxuu ri la faqaala daara qudni wuxuu ri amlaa hamaaniyata cashara xadiian facudat اlaxaadiiثu waa la tiriyey fawujidad kamaa qaala ayb horta waxaa la yihahdaa habit carshaka uma naaqish hal ilqisa haabita am la ninka khatiib albaqdaadiyaa wariyey markuu sheekiisa ka wariy balagani can daara qudni balaganii haddii la yihahdo ana hunaaka shaksa saaqiطa bayna almubalagi canhu wa bayna almubalagi lahu marka yani sanad ahaan saas weeyaan midda labaad daara qudni laa yuqaasu caleyhi gayruhu lianna waxa weeyaan nin imaam yaxfadu laysa almutuun inamaa yaxfadu kula alasaniid alati ruwiyat biuruq bilmutuun haddaad aragti cilalkiisa intuusaan yidhaahdo warawaa hada lwajh fulan fulan fulan fulan cishriin shaksi oo tirina wakhaalafahum fulan fulan fulan markaasuu haddana ay qaar kamido laiskusii khilaafo le fulan ikhtalifa caleyh farawaahu kada wakada wakada waikhtalifa caleyh farawaahu kada marka dambe waa abdillahi amed wa layska yiriiri miya mase waaqacay dhulka kuleedahay markaa takriijka daba kacdi nafsa riwaayaat kamaa akbara yaad soo helaysa marka nin sidaas ah laa yuqaasu caleyh ayru sida sawaabka ana saas weya walihadihi اlxikma ilahi xur waida quri'a alqur'aan faاstamicuu lahu waansituu ayb alxadiiث اlأwl markaasuu ri faqaala kam taxfad qaal ثamaaniyata cashra faxujata facudit اlaxaadiiث fawujidat kama qaala uma qaala abulxasan alxadiiث اlأwl minha sideed iyo tobankii midka horeo kamide can fulan can fulan wamatnu kada wاlxadiiث الthani an fulan can fulan wamatnu kada walam yz walam yazl daara qudni kama zulin yadkuru inuu sheegay asaniid اaxaadiiث iyo wamutunaha calى tartiibiha siday u kala horeysay fi اlimlaa xataa ataa intuu kaga yimaada calى aakhiriha intuu ka dhamaystiro fatacajab الnaasu minhu dabcan laysa bgariib inuu daara qudni saa sameey laakin maca dalika musalamaad looma qaadan karo in la yihaahdo waa haabit asaadisu midka lixaad maa dakarnaahu fi nusaki min atafsiri yajri milu fi ma ida kana shayku aw saamicu yataxadatu aw kana alqaariu khafiifa alqira'ati yufritu fi lisraac maa dakarnaahu fi nusaki waxaan sheegnay fi naski dheh maa dakarnaahu fi naski qoritaanka waqti samaac wax la qorto khilaafka aan ka sheegnay maa dakarnaahu fi naski qoraalka waxaan sheegno min atafsiiri ah yajri miluhu midkaas wixii lamidna wuu imaanayaa fima idaa kaana shaykhu hadii uu yahay shayka xadiidka bixinaya aw saamicu tilmiidka xadiidka qaadanayo yataxadatu inuu iska sheekeynayo na waa lamid sheikii xadiidka laga warin lahay ah xadiidka iyo sheeko kale isku dhex daray hal qeyb ah. ama waxa weyaan sheikhi yaqra wtilmiid aladi kaana min almuftarad an yusli lishaykh waxa weyaan waa iska sheekeysa nin kaleo saaxibkiisa yani iyadoo sida hadda wax loo akrinaya labadii dufoo sheekeysanaysa waxaan ihi waxba kama xasuusan kara khilaafkaas wuu imaanayaa buuri aw kaana alqaariu ninka wax akrinaya sheikina waxa weyaan yuqra caleyh ninka wax ku akrinaya waxa weyaan khafiif alqira qراa'adiisi miday fduddahay si deg deg a ah buu akrinay yfriط في اsrاac in ddjiy ku xadf xadثna فlan فlan فlan فlan فlan فlan فlan saasuu leeyay isla markii wuxuu ka baxayaa saddex صفx ninkii waxa weya inta sadarka u akrinaya waa xaggee adiga waad raadinaysaa asina waaba ka baxay saddex صفxuba ka baxay ninkaas qراa'adiisa takunu mctabara lahu lakin bنisbati lxaadiriin la aw kaana hadii uu yahay qaari yuhaynimu yuhmilu yuhaynimu ay yukfi yukfi sawtahu yani hakada fasarahu الsakhawi fi fatxi اlmugiis yuhaynimu kelima gariib aw luqada qaamuusta mid lagu darta idaa kaana yuhaynimu haddii uu ninkii wax akrinayay ou sawdka hoos u dhigaayo bxayثu yakfaa ou qarsoomaya bacdu lkalaami kalaamkii qaarkiis waxaa weyaan kor mab uu qaadayo markaasu waa dadejinayaa qaarna hoos u dhigaya waana dhacdaa sidaas oo kale aw kaana saamicu ninka wax akrinaya hoos uma dhigayo ee kaana saamicu baciidan an qaari majliskaa weyn meel fog uu fadhiyaa qaariga waa si fiican u akrinaa codkiisi waa lawada maqla laakinahu baciid kula lbucdi iwamaa ashbaha dalika khilaafkiyaa imaanayo waxa weeyaan dabcan haddii ninkii uu yahay nin wax fahmayo oo sawtkaas mahmaa bacuda yaqdir an yastawciba khilaafka haddii ibnu salaax uu sheegay meeshaa ma imaan karo sida sawaabka ah haddii in kaana yakfaa cala alqaari bacdu lkalaam aw kaana baciida can qaari-i samaacaas wax jira ma ah ayb wayustaxabu lishayki an yujiiza lijamiici saamiciina riwaayata jamiici اljuzi aw alkitaab aladi samicuuh alxamdu lilah hadikum asl barak ya uma daahiru ayuha sida muuqato annahu yucfaa waxaa la cafinayaa fii kuli dalika midkaas dhammaantiisa can ilqadri اlyasiiri oo qadri yasiir maxay tahay naxw lkalima walkalimatayn haddii ay kalima iyo kalimataynkaa qarsoonaanayso oo laakiin majliska wixii kale aada maqlayso labadaas kalima waa la waa la cafinayaa oo waxaa weeyaan naadir laa xukma lahu ama waxa weeyaan anaka tastafsir man samicahumaa fatarwi canhu yaqul maala qaala shayku kalima walam asmac minhu faakbaranii man kana biyamiini anahu qaala lii ana sheik qaala kaytu akitu waa imaa doonta taas wayustaxabu lisheiki waxaa loo suneeyaa an yujiiza inuu i ijaazeeyo lijamiici saamiciina dadka wax ka dhagaystay dhammaantood riwaayati jamiici juzi juska dhammaantiisa aw ilkitaabi aladi samicuuhu ama kitaabka ay wada maqleen wain jaraa calaa kullihi dhammaantiisba haba ku dareersato ismu samaaci inay ka wada maqleen ba ha ahaato yacni kitaab baa aada sheekha ku dul akhrisay ama asaa akriyay kitaabkaas waa la lawada dhegeystay haddii la wada dhegeystay haddana min baabi ta'kiid kitaabkii markuu dhammaado inuu shiikhi yidhaahdo kitaabkii aan idinku dul akriyay waan idin ijaazi siiyey idinaan idin siiyey inaad iga warisaan idinkaas marka wuxuu anfacaya hadday dhacdo kelima kelimatayn inaadan maqlin ama sidii la rabay aadan u fahmin kitaabki sheikh waad ugu wari kartaa oo wixaad ka maqasheen samicta wixii kalena ijaaza yaa ku banay marka min baab alixtiyaat wayaa leeyahay ayb wa idaa badala liaxadi minhum khatahu bidalika kataba lahu samca minii hada اlkitaaba waajaztu lahu riwaayatahu canii aw naxwa dalika waidaa badala hadduu sheekhi siiyo liaxadi minhum khadaha buu siiyey bidalika ijaazadii ou khad ahaan u siiyo hadduu waidaa badala liaxadi minhum khadahu bidalika hadduu rabo inuu khad ahaan u siiyo kataba lahu wuxuu u qoraa samica minii wuxuu iga maqli tilmiidkan hada kitaaba kitaabkan kan waajaztu lahu riwaayatahu canii aw naxw hada bu fiiriya kitaabkii markuu ad sheika ku ad ku akriyey wuxuu leeyahay samica minii hada lkitaab haddii lagu kaaftoomo kaafi wahuwa اlaslu min baabi اmubaalaga wاlitqaan inuu yidhah haddana waajaztu lahu an yarwiyahu canii jamiicahu oo marka hadday dhacdo waxaadan hore ugu maqlin sheika waxaad ku warin kartaa bilijaaza sidaas kamaa kaana bacdu shuyukhi yafcalu wa fi ma narwiihi can اlfaqihi abi muxamed bn abi cabdillahi bni cataab alfaqih alandalusi can abihi raximahum اllahu anahu qaala wuxuu iri laa ginaa fi samaaci wixii sheika laga maqlo waxaan looga maarmin can ijaaza lagama maarmo samaaci ijaaze in la raacsiiyo lnahu shani qad yaklatu alqaariu qaariga inuu gafaa dhici karto wayakfulu shayku shaykan inuu iloobo aw yaklatu shayku in kaana alqaariu eh, in kaana huwa ayqaari sheikh hadduu akrinay wayakfulu saamicu fayanjabiru lahu waxaa u kabmaayo maa faatahu wixii ka tago fayanjabiru lahu maa faatahu bilijaaza saasay ku fiican tahay alijaaza keligeed fayanjabiru lahu maa faata wixii ka tegay bilijaaza ugu kabmar waxba qabo ma jiro tamaam jazakum allahu khayra yuriid yuwaritni hada fayanjabiru lahu maa faata lijaaza kalema isma qaban karto annaga markaan xerta ahayn meeshaan oo kale markii timaado bilayaal dhanaa lala fadhinay waxaa la rabaa kitaabkan waxa ku yaala in ilaa ilaa saan sax ku aato adiga aada laqbadiku min ayna taati bih kitaabka waa suuragal ila cibaaro saxiixa waasaan iska dhirtay gudub allahu aclam ma fi ay mushkila markaasuu ri hada aladi dakarnaahu taxqiiqun xasan waa iska fiican yahay laakin laazim ma ah bal axyaanan yuusiluka ila lwaswaas waa dhowti waxaa laga yaabaa nin sheeka samaacan kitaabka ugu qaatay hadduusan ijaazo ugu darin inay tiraahdo mayma samaacaas ana laa sida axaadiida nebiga loogu soo wariyay samaacay ahayd sax wala la walam yaqul lam yakun الnabiyu ida rawaa xadiiثa liasxaabi yaqul ajaztu lakum la axyaana yasil bika ila takaluf oo laga yaabo wixii saxaa inaad far ku mudid taasaa la diiday aلsamaac huwa alasl waqad ruwina can صaalح bn axmed bni xambali qaala qultu liabii waxaan u iri ashaykh ahaa maya qultu liabii waxaan u yihi ashayku yudqimu lxarfa yucrafu anahu kada wa kada walaa yufhamu canhu taraa an yurwaa dalika canhu qaala arju an laa yadiiqa hada cabdullaahi waxaa weyaan saalix bni axmed abis waaydi wuxuu ri ashayku idaa kaana shayku yudqimu lxarfa xarafki hadduu isdhexgelinayo xaraf laba xaraf oon idqaam lahen u isdhexgelinayo yucrafu waxaana la ogyahay anahu kada kada hal isdhexgeliyee inay labadii xaraf ay kala yihiinna waa la ogyahay ayib walaa yufhamu canhu lakin asiga laga fahmi maayo laakin horyaa loosii yaqiinay wa kelimadan inay laba kelima tahay waa la yaqaana laakiin asiga lagama fahmin marka taraa ma u aragtaa aabiisow leey ma u aragtaa an yarwiya dalika tilmiidki inuu ka wari canhu can shaykh sida sawaabtaa qaal wuxuu ri arju an laa yadiqa bhada inuusan middaa culays ka imaano cariir ka imaana iska rajayna maadaama hal kelima ay tahay horena loo ogyahay inay cibaara can xarfayn ay yihiin annaha tumasha wb wabalaganaa wuxuu ri can khalf ibni salim m qaala inuu samictu bna cuyayna baan ka maqlay yaqulu dhahay naa camru bnu dinar naa camru bnu dinar meeshii xadahanaa laga rabay yuriidu wuxuu ula jeedaa xadahanaa camru bni dinaar lakin اktasara min xadahanaa calى الnuuni wاlأlif naa camru bn dinaar faإida qiila lahu maa markii loo yihahdo qul xadahanaa dhe naada naga dhaaf qaal wuxuu uri laa aqulu liأnii lam asmع min qowlii kama maqlin xadahanaa ثalaaثata axruf ma maqlin wahiy xadath likasrati zixaam kelimadii xadaanaa xada ay dhaaftay naadiya afkayga ku dhacday buu dhegtay naadiyaan qabsana aniga nooc min atashadud wa baynamaa axmedi waxay leeyihin dhib ma laha taas oo kale waa waa la dhihi karaa laakiin waxaad ka dareemaysaa juhdiga iyo dadaalka iyo waraca lagu soo maray qultu waxaan idhiyay qad kaana kahiiru min akaabir اlmuxadisiina yacdumu اljamcu fi majaalisihim jiddan xataa rubamaa balaga uluufa mualafata wayubaliغhm canhm almustamluuna fayuktabu canhum biwaasitati tabliiq اlmustamliina wuxuu le qad kaana kahiirun waxay ahaayeen min akaabir اlmuxadithiina dadka waaweyn sida bukhaari iyo raggaas oo kale yacdumu اljamcu fi majaalisihim jamac ayagu usoo fadhiisanaya markii majliskooda la imaanayo waa weynaan jiray dad badan a u fadhiisanaya jiddan xataa rubamaa balaga ulufan mualafa aalaaf oo la la la alfiyeeyey macnaha aalaaf mualafa wa yubaliguhum canhum waxaa ka gaarsiin jiray almustamluuna kuwa meerista dalbaay mustamli waxaa la yihahdaa markuu majliska weyna weynaado ninka sheeka wuxuu yihahda dadka usii gudbinayo sida xarabka oo kale hadda waad aragteen imaamka allahu akbar minaa ninkana yaa allahu akbar ka daba dhahay baynamaa hada waxaa la yihahdaa laa yuxtaaj ilayh lannahu nafs almukabir maa yablugu sawt alimaam yablugu sawt almubalig mubaligana waa inay aan xaaje ay jirtaa oo dad aan codka imaamka maqlaynin oo nin kaloo dhexda jooga inuu maqashiyo sidaasaa lagu yaqiinay caadadii xaramka weligeed ku socon jirtay markuusan mukabir sawt jirin yaa lagu socodsiye xataa bacda ish wujuud lmukabiraat laa xaajata fiiha المهم الممlي والمstmlي waa lakala fahmi karaa lafdiga mumli waa sheika mustamlina waa ninkaa oo dhexdaa fadhiyo oo sheika lafdigiisu ka qaadanayo yani yadlubu min الshaykhi alimla uma yanqulha fahuwa mustamli wmubaligu fi lwaqti nafsihi waadix wala la ayb wayubalighum canhum can lmashaayikhi waxaa ka gaarsiinaya almustamluun kuwa wax miirsa miirista dalbay fayuktabuuna canhum mashaa'ikhdii waa laga qorayaa biwaasita tabliigi اlmustamliin kuwa imlaha dalbaya waasidadooda looga qoraya sheikiina ma aadan ka maqlin asigiaan ka maqlayaad leedahay adigoo ictimaadiisa calaa ish cala lmubaliqi wa ajaaza gayru waaxidin lahum mid ayaga culamadaas kamid wa ajaaza gayru waaxidin lahum midaan hal ahayn yani dad badana loo jeeda غayru waaxidin hadii lagu yihahdo dad badan waxay u baneeyeen riwaayata dalika xadiidkaas in la wari karo can ilmubli can ilmumli shiikan wax meerinayo ninkan waa kusoo gaarsii dhihi maysid samictu hada alxadiid can ilmustamli fulan waxadathanii can sheikh aladi kaana yumli dhihi maysid lakin mubaasharatan liannahu daka lmustamli hadduu sheik xadathana ira xadathana caliy bni cabdillahi caliy bni cabdillahi saasuu ka daba akrin asiga marka waxaad leedahay ninkan waasitada liguruf waay waana amli waana arwi can sheikhi mubaasharatan ayb ruwina can lacmashi radia allahu canhu qaala inuu yihi kunaa najlisu kuwa u fadhiistaan ahayn ilaa ibrahim ibrahim ibn zid innaqaci fatattasicu lxalaqatu xalaqadii baa weynaanayso farubamaa yuxaditu bilxadiid xadiidkii inuu inuu ibraahim wariyaa laga yaabaa falaa yasmachu man uusan maqlaynin tanaxa canhu asiga ka fogaaday fayas'alu bacduhum bacdan qaarkoodaa qaarka kala weydiinayo camaa qaala wuxuu yidhaahday war sheekh wixii ma maqlan yaa maqlay aada leedahay markaas ninaa kuu sheegaa saasuu yihi uma yarwuunahu waxay warinayeen xadiidkaas iyo wamaa samicuuhu waxay maqleen minhu min asheikhi mubaasharatan ninkaan istiftaarka aada weydiisa waa iska tuureysa lianna hada waahiqa amiin wa akbaraka bima khafiya calayka min sawti sheikh wakaanaka samictahu min asheikh oo kale وعن حmاad بن زaيد waxaa laga wariyay أنhu sألhu rajulna weydiiyey في mثli ذalika kawaran bu ri aduu sheik intuu wax yihahdo aan maqli waayo oo ninka ii dhow aan weydiiyo ii sheego bal kawaran ina sheika ka wariya saasuu weydiiyey faqala wxuu ya abا ismاعيل kayfa qulta faqaala astafhimu min man yaliika istafhim min man yaliika dheh kayfa qulta macnaha saas iyo saas waayo markaasuu xamaad wuxuu u yimaayo istafhim min man yaliika wixii aada maqli waayso oo sheeka codkiisa ah ninka kula xariiro weydii waa ra'yigii horow ayb waan ibn an cuyaynata an ibn cuyayna miya ya an ibn cuyayna sufyaan weeyaan waxa weeyaan aslan kitaab haddii dad loo akrinaya waxaa fiican dhowr nusak inaad haysatid oo hadhowti muqaabalata nusak qabla maa taأti ila darsi oo hadhowti aad wixii soo wada fiiri sidaasay ku fiican tahay fi mustaqbala wacan ibni cuyaynata ana abaa muslim almustamli abaa muslim ninka la yihahdo lagu yaqaano inuu sheeka codka ka gaarsiiyo qaala la wuxuu uri ina annaasa kahiirun dadka waa badan yihiin laa yasmacuuna wax ma maqlayaan qaala wuxuu ri alaa tasmacu anta ibnu cuyeyna wuxuu ihi adigoo mustamli ah wixii aniga iraa ma maqlaysido qaala nacam qaala fa asmichum dadka aniga iga gaarsi wixii adiga gaarsi anigoo gaarsiiyay lamid ah wa abaa aakharuuna kuwao kalena way diideen waa imaan doonaan waa kuwana ruwina can khalf ibni tamimin qaala samictu min sufyaan thawri casharata aalaaf xadiid aw naxwaha samictu naxwaha dabcan xadiidka thawri oo wariy haddii laysku dardara kun iyo xoogaa ma dham casharata aalaaf biriwaayaati wa mawquufaati wa turuqii xadiidkii waaxidka waxaa laga tirna cishriin xadiid sidaasay ku timaada wuxuu ri fakuntu astafhimu jaliisi ninka ila fadhiyo oo wixii iga maqan aan dhihi jiri waxaan ifahmsiin maaa laga maxaa la yihi saasaan dhihi jiri faqultu lizaa-ida waxaan yihi ibn zakariya faqaala lii wuxuu igu yihi laa tuxadith minha hakabrin ilaa bima taxfadu biqalbika qalbigaada waxaad ku xifdisay oo wasamica udunuka dhagahaadana ay maqashay waxaan dheeraadka ah oo sheikii aadan ka maqlin iska waxba ha warinin bu qaala ninkii marka wuxuu yihi oo khalaf ibnu tamiima faalqaytuha waant axaadiis o dhan waan iska t waan iska tuuray bu kulu shay lam asmachu min sufyaan dhinacaan iskaga tuuray bu waa muqaabil eh, lakin aladi istaqara calayhi اlamru waxa weeyaan ninka mumli mustamliga ah liannahu sheeka wuxuu meesha u istaajibo codkiisa dadka kale inuu gaarsiiyo waay marka ninkii in maanta dhan la yihahdo mustamliga ka qor haddana waxaad wax kama jiraan xafadkay noqonaysa noqonaysaa wailaa ma lfaa'ida an aktub min almustamli ida kana riwaayati وفي أحد يقبل أن يكون المستملي هو الواسطة بينك وتكون بسند نازل صعب جدا marka والذي عليه الجمهور waxa weyaan المستملي كالمملي فيma يبلغ ma laa يبلغ صوت إليه طيب وعن أبي نعيم أنه كان يرى فيma سقط عنه من الحرف والاسم مما سمعه من سفيان والأعمش واستفهمه من أصحابه أن يرويه عن أصحاaبه laa yarىa غayra dalika waasعa lahu madhabkii oo khlف iبن تmيm ku socda وan abi نuعaym abi نuعaym haddaad aragtay سfyaan iyo waa isku baab alfضل بن dukayn أنhu kaana yaraa inuu arkay wuxuu arki jiro rأي u ahay في ma saqطa canhu wixii ka dhaco min الxرف والsm ah oo mima samicahu min سfyaan والأعmش أعmش iyo سfyaan ou ka maqlay واstfhmhu dadka la xariira ou ka istifhaam dalbay wاstafhamahu min asxaabihi dheh wاstafhamahu min asxaabihi asxaabtiisa o ou ka wey ou manaa ka fahmis dalbay wuxuu ahay an yarwiyahu an asxaabihi inuu ka warinayo laa yaraa gayra dalika midkaas waxaan ahayn ma arkeynin waasican lahu inuu u banaan tahay fiiri waxaa weeyaan abi nucaym hadduu sufyaan iyo acmash wax ka warinayo hadday wax ka qarsoomaan axaadiistooda ou xadiidkaas wixii ka qarsoomin ninka deriskiisa oo weydiiyo markuu raba inuu wariyo wuxuu sheeka ka maqlayna waa asu u tiirinaya wixii kalena wuxuu u tiiri jiray minman istafamahu wuxuu le xadahanaa sufyaan waqaala kayta wakayta wakafiya calima kalima kada waqaala li man yalini inahaa kalima kayta wakayta fayarwi ma stafhamahu min man istafhamahu وyrwي بقyة الحdيث ايش عن شhيkhi saas marka wuxuu ri والأول qلت الأول تساهل بعيد in in la yihaahdo المستمlي يقوم مقاaم ممlي in la yihah mطlqa fihi tasahul ayb oo macnaha wixii kastaba oo loo tiirin karo wixii kaa qarsoomay oo dhan waqad ruwiina can abi cabdillaahi bni mandah alxaafid اlasbihani anahu qaala liwaxidi min asxaabihi ya fulan yakfiika min asamaaci shamuk ibnu mandah madhabkiisa waasic waay ya fulan marka madhabkii tasaawulku kuu sharxaya ya fulan yakfiika min asamaaci inaad sheeka xadiid ka maqasho shamu inuu kuu soo uro macnaa inaad majliska wax ka fadhiso qaarna aada maqashid khalaas yakfiika baqiyatu eh, alaxaadiid can hada samaac yar aa kugu filan buuri wa hada ima mutaawalun inuu yahay oo macno kale lagu fasirayo aw matrukun calaa qaa'ilihi ama ninka yiri un baa lagu dhaafaya oo madhab la qaada kara maaha yani waa madhab matruk liqaailih mutaawal sida waa noo imaan doontaa uma wajadtu waxaan ka helay buu yihi can cabdilgani ibni saciid alxaafid an xamzata bni moxamed alxaafid biisnaadihi can cabdiraxmaan ibni mahdi anahu qaala inuu yihi yakfiika min alxadiidi shamuh inaad un soo iyo xadiidka kaaga fiican shamigaas waxaa lagu fasiray bima yushbih alatraaf inuu xadiidka sanadkiisa lagu akriyo xadathana fulan fulan an ibrahim bn taymi an calqama an amr inama alacmaalu biniyat bas in lagu yihah hada waxa weeyaan xadiidkii bilaawgiisa lagu uriyey marka hada shamu yakfika ish an baiy an samaaci baqiyat اlxadiid sidaas weyaan oo waxaa la yihaha atraaf waxa weeyaan dikru juzءi min اxadiid yadulu calaa baqiyatihi qaala cabdاlغani qaalanaa xamزatu waxau nuu yiri yani idaa suئila can أwali shayءi carafahu cabdiraحmaan hadalkiisuu fasiraya idaa su-ila haddii la weydiiyo can awali shayin shaykan ugu horeeya carafahu inuu gartaa la rabaa lanna xadiidka awalkiisa lagu tilmaama baqiyadiisa waad garanaysaa marka cabdiraحmaan yakfiika min xadiidi shamuhu haddii awelka lagu tilmaamo oo xadiidkii oo dhan aada wada garanaysid sidaasuu kala jeedaa marka atraaf wax ma lagu warin karaa iyo maya masalada kale waa walaysa yacni uma jeeda atasiil fi samaac oo hadda sida dadka mutaakiriinta oo kale bukhaari aan rabaa sheekhu ijaaza inaan kaaga wariyo markaasaa waxa weye hal sanadaan kuu akrinaya fulan fulan fulan inama alacmaalu binniyaat wa waqad ajaztu laka albaaqi khalaas yani hal samaacuka lixadiidi waaxid yakfiika can isamac lijamiici maa fi saxiix masaladaas waa taasa tasaahul lagu magacaabi kara laakin an yudkara laka juz-u min alxadiid yadulu calaa baqiyatihi waa waa nooc oo haddii si loo fasirna tasaahul eg haddii si loo fasirana macquul a weyaan asaabicu midda oo todobaad yasixu samaacu waa ansaxayo min man wax laga maqlo huwa waraa xijaabi in adiga asigaba xijaab idin dhexeeyo in wax laga wariyo waa banaan tahay goormo laakiin idaa samica sawtahu sawtkiis hadduu maqlo fi ma idaa xadatha shayk haduu s s idaa la curifa ka fiican idaa curifa sawtuhu meesaas ku fiican idaa curifa sawtuhu fi ma idaa xadatha bilafdihi sheekh hadduu yahay ninka walaa xijaab jooga hadduu sheeka akrinayo inaad codkiisa taqaanid waay aw idaa curifa xuduuruhu in inuu yimid sheeka la garto bimasmacin maqalin minhu asaga laga maqlaayo fii ma idaa quriya calayhi ninka wax laga warinayo oo beynaka wa beyne xijaab uu ku jiro laba xaala midkood waa marna asaa wa akrinayo waxaa rabaa sawtkiisi inaad taqaanid ko marna waxa weya ninkaas waraa alxijaab joogo wax ma akrinaya saa wax lagu akrinaya laakin waa inaad ogaataa ninkaa inuu meesha fadhi u yimid idaa curifa xuduuruhu bimasmacin minhu yani meesha wax loogaga maqlayo inuu yimid marka qaarkeed adigoo sheika imaanin haduu tilmidkiila sheika waa yimid nabda naqra taqra calaa faraaq sax wala la waa inay jirtaa biariiqa aw biukraa sheik inuu yimaad maalan waa soo gala assalaamu calaykum waraxmat ullahi uri sheikhi codkiisii aad maqashay imaashadiisa aad maqashay markaas kadib tilmiidka bilaabay inuu akriyo marka inuu joogo waxaad ka oganaatay bitasleemi caleyk oo kale wayanbagii waxaa ah haboon an yajuuza alictimaadu in la cogsado inay banaan tahay fii macrifati sawtihi sawtka sheekha in la garto iyo waxuduurihi calaa khabari man inuu qof kuu sheego khabarkiisa in la cogsado yuthaqu bi nin meesha joogo sheika waa yimid ama adiga qariibaad batahay sheika maba taqaanid markuu bilaabo sheeki ninkii oo lagu kalsoona ku yihi ninka hadda u akrinaya sheikhi waa anigaa hubo marka anta laa tacrifu sawtahu laakin tarif carafta sawtahu biish biikbaari man tahiqu fiih saas weya ayb waqad kaanuu yasmacuuna waxay maqli jireen min caaishata radia allahu canha iyo wغayrihaa bay ka maqli jireen min aswaaji rasuulilahi a min waraaءi xijaab caaisha dad badan inta safar ugu yimaado weliba waxyaalaha oo bayna zawj wa zawjatihi ka dhexdhaco caaisha marjicu ahay inta loo yihahdo ya um ya uma almuminiin maadaa taxfadiina fi hada can rasuuli illahi ayagana min waraaءi xijaab ayb wayarwuunahu way ka wari jireen dadkii canhuna zawjaadki rasuulki ictimaadan cala sawt iyadoo sawtkooda la ictimaadayo oo yaqaanin ama dad yaqaana dadka ku dhex jira khalaas waa ku filnaadir واxtaja cabdالغني بن سعيid alxaafiظ fi dalika wuxuu daliishtay xujaystay bqowli sal اله عليه وsلم ina bilaala yunaadي bilayli fakuluu wshrabuu xatىa yunaadiya ibnu umi maktuum ir hadda dadka hadda oo bilaal codkiisa maqlaya bilaal ma arku hayaa laakiin aadaankiisa maadaama hore ay u barteen yaa markuu aadaamo mujarad macrifatu sawti may suxuurtooda iska cuni jireen baynamaa ibnu umi maktuub markau aadaan raashinka way ka joogsan jireen leesha leesh facaluu hada liannahum yacrifuuna sawta kullin minhuma waa daliil wanaagsan waay waruya biisnaadi can shucbata anahu qaala inuu idaa xadahaka almuxaditu muxadidka hadduu wax ku waramo oo falam tara wajhahu aadan arkin falaa tarwi canhu waxba haka warinin falacalahu shayطaanu inuu yaha dhici karto qad tasawara isku suuray fi suurati suurati sheikh yaqulu shayطaanka inuu yihahdo xadathana waakbarana shucba shadiid jidan waawaay waa lagu yaqaan marka laakin la ctibaara dad badan oo la yaqaan aswaadkooda yaa jiro marka alcilmu bishay un baa la rabaa athaaminu midka sideedaad lisa waktiga ma dhamaanin man samica min shaykin xadiidan ninkii ka maqlo uma qaala law shayka u yihahdo laa tarwihi canii aw laa aadanu laka makuu idmaayo fii riwaayati canii inaad iga warisid aw qaala waxau ihi lastu ukbiruka bihi makuu waramaayo aw rajactu can ikbaari aniga khabritaankayga iyaaka aan kuu khafray bihi bilxadiid falaa tarwihi canii yuu yihi marka gayra musnidin asoonan u tiirinin dalika midkaas ilaa annahu shaykii akhطa'a fiihi fi lxadiid inuu ku gafay aw shaka fiihi inuu ku shakiyey aw naxwu dalika marka ninaa wuxuu ku yihi xadiidka markuu kuu khabray oo sidii la rabay aad uqaato uri xadiidkaas ha iga warini ama waaba ka noqday taxdiidkii aan ku taxdiifiye waan ka noqday buuri marka waxaa la diidayaa waktigaas in tadyiica lagu sameeyo yani ana jalastu kula hada alyawm uma fi nihaayati lmataaf waxaa leedahay waan ka noqday biduuni sabab laakin sabab hadduu sheego yihaahdo xadiidkan ha iga warinin liannahu nuskadii asalka makaaga warinin waxaan ka cabsana khata inu ku jiro hada laa yajuuz inaad sheeka ku abeen abuurati ama wuxuu ri maanta maskaxday si kalaan ahay xifdigayga waa ka shakisanahay ku yihi marka asnada dalika ilaa sabab taas waxa weeyaan waa la qaadanaya laakiin ninkii inuu ku ogaaday inuusanba inuuba kuu diida buu ogolaa waxna ma sheegin oo sabab maxaa u sababa sheekana maya laa tarwi cani misaajiaba isbedelay ayib marka hal lahu dalika bal manacahu min riwaayati canhu inuu ka wariyo u diiday maca jazmihi sheika asoo jazminaya biannahu xadiiu wa riwaayatuhu xadiidkaygi waa yahay laakin ha iga warin ayb marka laysa alcilmu xakran haddaad ba inkirsaneen xadiidkii ama ad wahmigaan ka cabsanaya oo mujarad adigaanba ku raba inaad iga warisid fadalika midkaas gayru mubtilin mid burinaya ma aha lisamaacihi walaa eh, walaa maanicin walaa gayru maanicin ma aha lahu litilmiid min riwaayati xadiidka inuu wariyo canhu can sheikh kama diidi karo haddaadan sabab cad oo lagu qanci kara aadan sheegin fa ilaa nin kasta wuxuu rabuu sheegi lahay wuxuu leey wasa'ala alxaafidu abu saciid ibni calbak annaysaburiyu alustaad waay annaysaburiyu alustaada weydiiyey ايش calbak calbak u qoro magaciisana waxaa la yidhaha cabdiraحman ibn xasan annaysaburi calbak waxaan umalaynaa laqab iyo wax lamid ah weyaan aniga waxaa ii qoran galbaq aa ii qoran wasa'ala alxaafiظ abu saciid ibn calbak annasaaburiyu wuxuu weydiiyey alustaada you weydiiyey maha si inuu ustaad yahay laakin alustaada weydiiyey abaa isxaaq ahay alisfraayini raximah allahu tacaala raximahum allah can muxadithin oo weydiiyey muxadidkoo khasa gaar yeelay bisamaaci maqalkii qowman ku gaar yeelay oo fa jaa gayruhum ou yimiday wa samica minhu ou ka maqlay min gayri cilmi lmuxadithi bihi min gayri cilmi اmuxadahi bihi dheh midka loo eh, ya fa jaa gayruhum baa yimiday dadkii oo yani waxau ri guriga soo gala toban qofood oo tobankiinana waxyimidna marka waxaa qowman khaasiina w fa jaa gayruhum tobankii waxaan ahaynaa yimideen wa samica keyrkii waxau ka maqlay min minhu min asheikh min gayri cilmi اlmuxadiثi bihi ninka xadiidka warinaya soon cilmi kulahayn adiga tobankaad uhaysataa dad toban kalena way maqlowhayaan cilmi umaleeya hal yajuuzu lahu ma leeyahay riwaayatu dalika ninkaas biduuni cilmi sheekh ka maqlay canhu can sheekh inuu ka wariyo ma leeyahay faajaaba wuxuu ku jawaabay biannahu yajuuzu yaa banaan walow qaala almuxadithu ha yihaahdo inii ukbirukum adinka toban aan idin khabraya walaa ukbiru fulaanan ninka meesha ku qarsoon oo laga cabsana ninkaas an waxba uma qabin oori lam yadura waxba kama dhibaya buri marka liannahu cilmiga waxa weeyaan haddiina asbaab jirin tabliiq waa xaq oo lagu lahay inaad gaarsiisa haddaad diidid oo biariiqa aw biukraa sidii alxaarif ibni maskiin inasa-i ka dhex martay oo kale wa ah. nasaa-i oo masar jooga xaarif ibn maskiinta uu soo galay nasaa-i oo si kale u libisan oori guriga iga bax ninkaana safar dheer ugu yimi ninka anu wax ka maqlo ma jirta bur waa inaad joogtid aan wax marinayo ma jirto markii damba nasaa-i uu iska baxay markuu wax baxa iska dhigo haddana luuq kale iyuu galaya akuuna alxaarif ibni miskiin waxa waaye maanta dhan u daldalma akuuna yasmac markaasuu nasaa-i wuxuu dhihi jir waho laa yazaal fi kitaabihi wuxuu le quri-a can alxaarif ibni miskiin wa ana asmac liannahu cilmiga laysa xakran liaxad siduu rabo u yeeshan kara ma ah wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina mxamed wa alihi wasaxbihi ajmaciin